annahu shamiyan laa yajuusu inuusan banaanayn aljasmu jasme fii jawaabi nahyi nahyiga jawaabkiisa la jasmiyo ilaa bishardi an yasixa inuu ansaxo shardigeeda un ma ahane taqdiiru shardin shardi lasoo qadarideed fii mawdicihi mawdici nahyi nahyiga mawdiciisa lagu soo qadaro shardigaasoo maqruunin lala xariiriyey billah laa biannaafiyati oo nafyiga loo nisbeeyey maca sixati lmacnaa macnaha ansixidiisa ayadoo la jirtana lasoo qadaro waxaan ku soo jirnay jawaasintii jawaasintii waxaan soo hormarinay haddii dalab uu hormaro ficil mudaaric uu ka daba maro fa ay ka dhacdo jawsaran loola qasto juzima waxaan kaloo soo ogaanay haddii nahyi uu hor maro dalabkaas nahyiyaa ka mid ah sideed waa kii dalabku ahaa sideed waa kii dalabku ahaa nahyi hadduu yahay marka dalabkaasu shardi waxaa ah meesha nahyigu yaallo in la dhigi karo in shardiyaa iyo laa naafiyaa macnuhuna uu sax noqdo markii la dhigo in naafiyaa waxaan rabaa laa naafiyaa iyo in shardiyaa macnuhuna ansaxo markaasuu marka jeesmuhu ansaxaya haddii boobka laada naahiyadaahu taallo in shardiyaa la dhigo in shardiyaa haddii la dhigo iyo laa naafiyaa macnuhuna ansixi waayo jasmuhu ma banaano markaas ma banaana waclam ogow anahu shaamiye laa yajuuzu ljasmu jasmu ma banaana fii jawaabi nahyi nahyiga jawaabkiisa la jasiyo ilaa bishardi an yasixa inuu ansaxo shardigeeda un ma ahane taqdiiru shardin shardi lasoo qadaridiisa fii mawdicihi mawdici nahyi nahyiga booskiisa lagu soo qadaro shardigaasoo maqruunin lala xiriiriyey billaah laa biannaasiyati oo nafyiga loo nisbeeyey maca sixati lmacnaa macnihii ansixideedu ayaday la jirto la soo qadaro wadalika sixatu taqdiiri shardin shardi lasoo qadaridiisa ansixidiisii naxwu qawlika hadalkaadoo kale weeye faatuqow soo tidhaahdo laa takfur ha gaaloobin tadkhul iljannata jannada geshide hadda waxaa hormaray dalab dalabkiina waa la nahiyaa laa takfur ficil mudaaracaa ka gadaal maray fadiina waa ay ka dhacday jazana waa loola qasayo ficilka ka dambeeya nahyiga oo tadkhul ah waa musababun can cadam اlkufri dukhuulu ljanna waa musababun can cadam اlkufri marka waa ansaxaa jasmihii haddii meesha ay taallo laada naahiyada in shardiyaa la dhigo iyo laa naafiyaana macnuhu waa ansaxaa ilaa takfur haddaadan gaaloobin tadkhuliljana ma jannadaad gele macnuhu saxu noqona macnihii saxu noqona marka jasmihi waa ansaxa walaa tadlu min alasadi libaaxa u dhowaani faslam nabadgeshude tanna waa lamid nahyaa hormaro laa tadlu weeye nahyaa hormaray laa tadlu weeye ficil mudaarica ka gadaal maro ah faslam ficilkii mudaaric fadi waa ka dhacday jazana waa loola qastay oo ficilkan faslam ah oo waxa weeye nabadgelyada ah waa musababun asalaamatu musababatun can cadami duruumi dhaweesho la-aantay sabab u ah inaad nabad nabadgelyada waxaa sabab u ah cadami duruumi ilaa tadnu haddaadan u dhawaani faslan waa nabadgelaya sax buu noqonaa meesha laadu taallo haddii in shardiyaa la dhigo iyo laa naafiyaa macnuhu uu noqonaa fainahu shaniya low qiila hadii la yidhahdo fii mawdicihimaa labada miisaan mawdicooda laa takfur tadkul iljanna laa tadnu min alasadi faslan labadaas mawdicooda haddii la dhigo haddii la dhigo booskooda in shardiya iyo laa naafiya macnuhu ansaxa fainahu shaniye low qiila hadii la yidhahdo fii mawdicihimaa mawdicin misaalooyin labada misaal mawdicooda amase mawdicu nahiyeey oo labada laa u celi fii mawdicihimaa mawdici nahiyeey labada nahy mawdicooda haddii la dhigo ilaa tadfur tadkul ljanna wailaa tabni min alasadi faslan saxa wa ansaxa low qiila adila lowda jawaabteedi wey haddii la yidhaahdo saxa wa ansaxa wadalikaasna multabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi laa takfur tadkul ljanna walaa tabnu min alasadi iyo akuluka labadaas misaala khilaafsan sidii hore hadda fiiri laa takfur nahyiyaa hormaro dalab waa ficil mubaarica ka dambeeyo tadkiru ah fadiina waa ka dhacday laakiin ma ansaxayo in la gesiyo fiiri dalab waa hormaray laa tabni wey ficilkii mubaarica ka dambeeyo fadi waa ka dhacday mana ansaxayo gesiyo ma ansaxayo sababtuusan u ansaxayn waxa weeye jazan loola qasti jazan loola qasti ma loola qasti marka ma ansaxayo haddii booska hadda la dhigo laadan in shardiya iyo laa naafiya macnuhu ma ansaxayo ee haddaad tidhaahdo ilaa takfur hataadan gaaroodin tadkul iljanata jannadaad geli tadkul naara naartaad gele saas waaye ilaa takfur hataadan gaaroodin taadkuli naara naar taad gele baatilu macnuu noqonaa macnihi ma ansaxayo sababtoo ah waxa weeyaan dukuulu naar laysa musabadan can cadabi lkufr dukuulu naar laysa musabadan an can cadabi lkufr marka macnihii ma ansaxayo sidaas darteeda waxa weeyaan tasriih ma ansaxayo wadalika kaas la soo sheegay multabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi laa takfur tadkul innaar raajimutaalkaas kana khilaafsan oo tanjasihi ma ansaxayo waa inaad xaalayda laa takfur ha tadkuli naara naarta xaal aada galaydo saasaad leedahay laa takfur ha tadkuli naara naar xaalad galaydo markaad gaalowdo waa ma banaan ayadoo dabahor maray mudaarac ka daba maray fa'dii ka dhacday haddana jasihi ma banaan wuxuu la banaanaa waayeyna jaysaa loola qastay oo ma ahan macnaheedu tadkhul naara oo dukuulu naarka laa yakuunu musababan can cadami lkufr walaa tadni min alsadi libaaxa u dhawaamin yakuluka xaal uu ku cunaayo alale hadda fili nahyi waa hormaray laa tadni qalabaa hormaray yakuluka ficil mudaraca ka hormaray tadina waa ka dhacday maaa sababta loo tajin waaye booska laada haddii la dhigo in shardiya iyo laa nafiya macnihii ansixma oo haddaad tidhahdo ilaa tadnu haddaadan u dhowaanin min alasadi yakulka waa kucuna batil noqe baatil noqe sababtoo ah alaklu laa yatasababu can cadami duluw cunitaanku kama sababoobayo cadam duluw bal yatasababu can duluw fainahu jasmihii dhe fainahu jasmihii mumtanicun mid reebtan weeye fainahu jasmihii mumtanicun mid reebtan weeye fainahu shaamiye laa yasixu ansixi maa an yuqaala in la yidhaahdo ilaa takfur haddaadan gaaloodin adkuli naara naarkaad gele ma ansaxay macnaha ma ansaxayo wailaa tadnu haddaadan u dhowaan min alasadi libaaxa yaakulka ku cunee ma ansaxayso walihaada imtinaaca dartiis imtanac masderkeeda lagu ishaara walihaadaa imtinaacaas dartiiska reer reertoonaashadaas ajmacati sabcatu toddobadii quraada waxay ku ijmaaceen cala rafci rafci fii qowli ilaahi qowlkiisa la rafciyo tacaala ilaah waa sarreeyaahe oo ilaah uu yidhi walaa tamnun hagalabaysanin fastaksiruu xaal aad badi dalbayso walaa tami nabiga suubanow qofka aada waxfiido ha gallabaysani qofka adigu aada wax fiido ha gallabaysani waxaasan kuu galay waxaasan ku siiyey waxba ha dhiin adoo fari dalbaayo isle wixii aad siiday wax ka badan ha ku siiyo wixii aad siiday wax ka badan ha ku siiyo adoo isle adoo isle liannahu shaaniye laa yasix marka tastaktir waa inaad xaalayda ma banaana inaad jesiida liannahu shaamiye laa yasixu ansixi maa an yuqaala in la yidhaahdo ilaa tamin haddaadan gallabaysan taagtaagteer fadiya daldeed wax jirada maaha oodan qofkan abaal u gelin oodan gallabaysan faasiyada intiis wax kabadana kusii maba isqaba karaba qofku markuu qof abaalka u galo markaasuu laba u qaybsami karaa inuu isleeyahay wixii wax ka badan haddu siiyo iyo inuusan islahayn uu ilahay darkiiba jeedo markaasay kala bixi karta ee hadduusanba wax wixii wax ka badan hadku siiyo qalbigiisa di meelay kasoo gashaba ma male mabala marka ma ansaxayno saas darteeda quraaday ugu kulmeen in la rabtiyo liannahu shaniya laa yasixu ansixi maa an yuqaala in la yidhaahdo ilaa tamnun haddaadan gallabaysan tastaktiru badi tastaktir badi dalafide walaysa haadaa midkaan oo tastaktir ah bijawaabi jawaab ma aha walaysa aada lafdigan oo tastaktir ah bijawaabin jawaab ma ahan wa inamaa wax kale maan huwa tastaktir fii mawdici nasrin kordhid mawdiciisay ku sugnaatay xalal xaale xaalo lagu nasbiyo min adamiiri damiirkiina wax laga xaaleeyo fii tamnun tamnun xaalu damiirku ku sugan yahay jumladan waa xaalo damiirka tanun ku sugan ayaa laga xaalaynaa fakaanahu waaba iyadoo fiira la yidhi walaa tamnun haka labaysan mustaqiran xaal aa tahay ninkii badi dalbaaya wa macna alaayati aayadda macnaheeda ina allaha ilaah nahaa nebiyahu nebigiisa uu ka reebay sala allahu calayhi wasalam can an yahaba nabigu inuu hibeeyo shay-an shay walxaalna uu hibeeyo huwa nabigu yadnacu uu damca an yatacawada inuu ka bedel qaato min almawhuudi lahu midka wax loo hibeeyey akfara wax ka badan min almawhuudi shaygii la hibeeyey waxaa ilaahay aayadda ka reebaa nabiga inuu shay qof siiyo asagoo ka rajayna wixii uu siiyey wax ka badan inuu abaalmarin u siiyo ha yeelina laleeyaha saas ee shay qof e hadaad siido ilaahay e e ajar uga raadso saasaa laleeyahy fain qulta haddaad tidhaahdo famaa tasmacu maxaad ku samaynan biqiraa'ati alxasan albasriy xasanulbasri qiradiisa faasaateer jasi u akriye isagu jasmi u akriye walaa tanun faasaateer biljasmi u akriye maxaad ku samaynaa haddaadu tidhaahdo qultu waxaan leeyahay yaxtamilu huwa tansiihi wuxuu ixtimaali karaa alaaata wjuhin wejiyaalo saddexa saddex weji ixtimaali kara saddex weji mid ka mid ah ayaa lagu jasiyey axaduhaa axadu alaaati alaatadii midkeed an yakuuna waa inuu yahay tasake badalan mid laga soo bedel qaatay min tamnun tamnun in laga soo bedela oo aqbali kara tamnun a laga bedelay walaa tamnun haka labaysan fastakfir walaa faktasir abadi dalbo marka sidaasa loo jeesmiyey haddee mubdalminhugana bedelkan waa la jeesmiyey haddii mubdalminhugu majsuuya walaa tamnun haka labaysan fastakfir walaa fastakfir habadi dalbin saas weeye kaanahu waaba iyadoo kiila la yidhi laa tastakfir habadi dalbin ay laa tara ha u arkin ma ladii kii tuqdiihi aada bixinaydo kasiiran mid fara badan ha u arkin laa tara ha u arkin ha xaqiidaynin ma ladii kii tuqdiihi qofka aada siinaydo kasiiran mid fara badan ha u arkin marka laa tara maadaasa mafcuul awalkii kasiirana mafcuul saanigi iyo iyo caadiya haddii laga dhigana waa xaalo laa tara ha arkin maladikii tuqdiihi aad bixinaydo kafiiran xaal uu yahay mid daran sida hore afka watani wedka labaad oo tasakir jeesyaheedu aqbali karaa an yakuuna xasanu basri waa inuu yahay qadara lwaqfa waqfi mid qadaray oo niyeystay calayhi calaa tasakir la waqfiyo tasakir in la waqfiyo likownihi liajli kownihi saas tartiibi ahaanshadiisa darteeda loo waqfaa ricsa aayatin aayad madaxeedkuu yahay oo fasakana wuu reebay uu basashin liajli lwaqfi waqfiga daraaddeedu u reebay laa liljasmi uma reebin ma aha inuu jasmiyeye kelimad kastoo carabiyoo lagu joogtee waa la sukuniyaa uma markuu jasmiyey ka gadaal uma markuu reeray ka gadaal liajli waqti u reeray wasala waa xiriiriyey hu tasabti biniyati lwaqti calaa niyati lwaqti waqti niyadiis ayuu ku xiriiri waxay kaloo wejka kale uu noqon karaa walaa tanum hagallabaysanin taastagseer inuu ku joogsanuu niyey markuu yidhi taastagseer uu ku qabtay aayadii ka dambeeyey taastaa teer markuu yidhi ma joogtan isagoo neefsan walaa tamnun tastaktir welirabbika fas horu uga qab qalbigiina wuxuu ka niyeystay taas teer inuu ku joogsado walaa tamnun tastaktir walirabbika faslu marka sukuun uu saaray calaa niyatin waqti inuu ku joogsado haddana ma joogsano ma neefsano horuu kasii qabo ah, taasna waa wejka labaad waqaf uu niyeystauusan samayna wey wa wathani walwaju thani wejka labaad an yakuuna xasanulbasri waa inuu yahay qadara mid yeysay alwaqta waqti calayhi calaa tastaktir la waqtiyo likownihi tastaktir ahaanshadiisa darteeda loo waqtinaa ra'sa aayatin aayad madaxeed uu yahay oo fasakana wuu reebay xasanulbasri wuu tastaktirkii wuu reebay liajli lwaqti waqtiga dartiisu u reebay uma markuu reeday ka gadaal wasala waa xidhiidhiyey xasan hu tasakirkii waa xiriiriyey biniyati lwaqti waqti niyadiisa biniyati lwaqti calaa niyati lwaqti waqtigii niyadiisii ku xiga isagoo niyeysan waqti uu haddana hadalkii wakiyey taasna wejka labaad wasaris wejka saddexaad an yakuuna xasanulbasri waa inuu ahaado tagtana mid reebay hu tasakir litanaasuri ru ru'uusi laayi aayadaha madaxooda isku manaasib noqoshadooda darteed ayuu u reebay wahiya ru-uusu ru'uusu fa faandir weeye fakafir fadahir fahjur marka aayaadka madaxoodaas maadaama aayaad oo waxa weeyaan sukuunsan ay ku ku joogsanayeen aayaadka madaxooda taasuu raacsiiyey wadaaliku wadka sadexeeya an yakuuna xasanu basri waa inuu ahaado sakana mid reebay hu fastakfir litanaasubi ru ru'uusi laayi aayadaha madaxooda isku manaasib noqoshadooda darteed ayuu u reebay wahiya aayaadka madaxooduna fa andir weeye fakabir weeye fatahir weeye fahjir weeye marka aayaadkaas munaasabadoodu u reebay maahane liajli caamin oo inuu jeedsinsan yahay le darteedu calam camih ma ansaxayo in dalab waxa weya jawaab dalab lagu jeedsiye halkaas waxa uga gudubnay haddii dalab hor maro uuna ficil mubaarac ka gadaal maro da'dii ay ka dhacdo loona qasto jeze oo loola jeedo ficilkaas inuu ahaado musabab saabiqiina uu sabab ahaado athani midka labeeye daanigo mumaakii kamida ah yajzimu jasminaya ficlan ficil ficilkoo waaxidan keligiisa lam weeye athani mid ka labeeye daanigo mimaakii kamida ah yajzimu jasminaya ficlan ficil ficilkoo waaxidan keligiisa lam weeye wa huwa lamkiina xarfun xaraf weeye xarafkaasoo yanfi anfina almuaarica xadas almuaarici muaarica xadadkiisa oo wayaqlibuhu mudaaricii u bedinayo zamankiisa maadiyan maadi u gedina caamilka labaad oo ficilka mudaarica hal ficil jasmiya waa lam lam wey athani midka labeeya daanigoo minnaakii ka yasimu jasminaya ficlan ficil waa cidan keligiisa lam weeye wa huwa lamkii xarfun xaraf weeye xarabkaasoo ymti anfina almubaarica xadasa almubaaric lafdiga waa uu jasmina xasadkana waa uu nafyina ah, wahuwa lamki xarfun waa xarab xarabkaasoo ymti anfina almubaarica xadasa almubaaric mubaarica lafdi waa lafdigii waa uu jasmina xarabkaana mubaarico xadasuu leeyaho waa macnaha uu tusaa waa anfina macnihina lamkaana mubaaricu zamanu tusaa zamankiina mudaaricnimadii mustaqbalkii u ka gedinaaho maadinimu u gedina saddexdaas saasay kala yihiin wayaqlibu xarafkii waa gedinaahu zamankii mudaarica maadiyan maadi ayuu u gedinaa wadalika tusaanihiina ka qawlika waa hadalkaagoo kale oo aad tidhaahdo lam yaqum ma usan istaagin lam yaqum walam yaqud mana fariisan yaquumu yaqudu u ahaa yaquumu yaquumu buu ahaa marka labadiiba waa la jeziyey yaquumu lafdigeedu waa la jesiyey xadadkii oo qiyaamkaana waa la anfiyey waaba la diidayba zamankii oo awal mustaqbal ahaana maadiya loo bediyey walam yaqudna waa lame walam yaqud waa cadfu jumlatin calaa jumla jumlada walam yaqud ah oo dhan maha cadfu ficlin calaa ficil ilaa lamta lama soo celiyey yaqud kuma cadfana yaqum kuma cadfana ee jumladoo dhan oo yaqud iyo ficilka ah iyo faacilkiisa ayaa cadfa hmm, waa cadfu jumlatin calaa jumlatin ee maaha cadfu ficlin calaa ficlin maaha dagahale cadfu ficlin calaa ficlin waxaa la dhihi lahaa lam yaquman seegin wayaquud ala dhihi lahaa lama dhihine walam yaquud ala yidhi wadaali iyo wa ka qowli ilaahi qowlkiisa ilaah u yidhi tacaala ilaa waa sareeyaahe lam yelid allah wax ma qalin walam yuulad lamana dhalin asaris caamilka sadexeeya lamaa lama wey caamilka sadexeeya oo ficil mudaaric jasmiye oo hal ficil la jasmi karoon laba isagu jasmayn hal ficilu jasmina asaarisu midka sadexeeya lamaa wey lamaadaasoo uktuuhaa lam walaasheed wuxuu ka ixtiraasaa lamaad iyo raabisada aheed iyo lamaadii wujudiyada aheed labadaasuu ka ixtiraazaa wuxuu ka ixtiraazaa lamaadii raabitada aheed ama xiiniyada iyo lamaadii wujudiyada aheed bimacnaa ilaa alistisnaayada ahed labadaasuu ka ixtiraazaa labadaas uu ka ixtiraazaa midii oo lamta walaasheed aheed macnaha lamidka aheed xagga macnaha asalis camilka sadexeeya lamaa lama we lamaadaasoo uktuhaa lam walaasheed wadalika misaalkeena ka qawli waa ilahay hadalkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaah wuu yidhi subxaana lamaa yaqdi ilaah ma lamaa yaqdi dhe lamaa yaqdi insaankii ma samayn maladiikii amarahu insaanka uu amray bihi maaga rabbuhu rabbigiis dheh lamaa yaqdi insaankii ma samayn maladii amarahu insaanka uu amray bihi maaga rabbuhu rabbigii yaqdii ficilkaas mudaaric lamaadaasaa jasmiday xadfu xarfi ila calaamu jasmiinka uu yahay oo yada la gooyey balikada daaye lamaa yaduuquu gaaladu ma aysan dhadhamin cadaabi cadaabkeyda ma aysan dhadhamin balikada daaye lamaa yaduuquu gaaladii ma aysan dhadhamin cadaabi cadaabkeeda ma aysan dhadhamin yaduuquuna ay aheed yaduuquuna ayadoo ah ayaa lamaadaasi gasho waa la jesmiyey calaamutabiina waa xadfu nuunkay wa tushaariku lamaadii waxay la wadaageen lam fii arbacati umuurin arrimo afara wa tushaariku lamaadi lam waxay la wadaageen oy kala mid tahay fii arbacati umuurin arrimo afara afar arrimood lamaada iyo lamtu waa iskala mid wahiya arbacadii alxarfiyatu waa xarafnimada waaliktisaasu kugaar noqoshada wadil mudaaric gaar noqda meel kale aysan gelayn wajasmuhu mudaarica la reebidiisa weeye waqalbi zamaanihi zamankiisoo la jediyo wey ilalmudiil loo wa wadukuulu hamsati istifhaami sharcigu uga dhigay dukuulu hamsat istifhaami oo lamtana waa gashaa hamsat istifhaam calama sharax yidhaahdaa lamaadana waa gashaa calamaa uxsin ilayka aad leedahay marka hamsa labadoodaba waa gashaa shanta arrimoodba way wadaagaan wa tufaariqu lamaadi way faaruqeehaa lamtii fii arbacati umuurin arrimo afara ayay ku faaruqee wa tufaariqu lamaadi way faaruqeehaa lamtii fii arbacati umuurin arrimo afara ayay ku faaruqeen axaduhaa arbacadii midkeed ana almanfiya shayga la anfiyey bihaa lam lgu bihaa lamaa lagu anfiyey mustamirun intifaa'i anfoolidiisu waa miday daa'imto weeye ilaa zamanilxaali ilaa zamanilmutakalimi ilaa laga soo gaaro waktiga nafyigaas lagu hadlaa axaduhaa arrimihii afarta ah midkee anal manfiya midka la anfiyo bihaa lamaada lagu anfiyo mustamirul intifaa'i anfoomidiisi waa miday daa'imaydo ilaa zamani lxaali ilaa zamani lmutakalim ilaa zamanka oo nafyiga lagu hadla la soo gaaro nafyigaas waa daa'im wadaalika kaasuna multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi lmanfiyi kii la anfiyay khilaafkiisa bilam lam lagu anfiyey fainahu kan lam lagu anfiyey qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa mustamiran mid daa'im ah wadaalika misaarkina lam yelid alla wax ma dhalin oo kale weeye waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa munqadican mid go-ay wadaalika misaalkii hal ataa cala alinsaani insaanka korkiisa waxaa yimid xiinun waqti waqtigoo mina dahri zamanka ka mid ah waktigaasoo lam yakun insaanku uusan ahayn shay-an shay shaygoo madkuuran la sheego uma kaana bacda daalika shay-an madkuuran kadibna shay madkuuruu noqdo oo naftigaas waa dhammaaday lianna almacnaa macnaha anahu shaamiye anahu insaankii dee kaana wuxuu ahaaday bacda daalika zamankaas ka gadaal shay-an shay shaygoo madkuuran la sheego macnaha koobaad oo ay ku kala duwan yihiin lamaa iyo lam lamaa shayga lagu anfiyo marka lagu dhawaaqayo la soo gaaro nafigoodu joogtay ilaa waktiga lagu dhawaaqa la soo gaaro oo haddaad tidhaahdo lamaa yaqum baydun markaad ku dhawaaqaydo weliba usan istaagin ah, lamaa yaqum baydun haddaad tidhaahdo marka aad ku dhawaaqaydo weli ma istaagin weli ma istaagin laakiin haddii lam aad tidhaahdo lababa waa dhici kartaa lakin inuu daaiyo waa dhici kartaa sida lam yelid alla wax dhalin hadda kahor ma dhalin hadda ma dhalin hadda kadib dhalina waa daai inuu dhammaadayna waa la arkaa oo marka lagu dhawaaqayo ka horba nafyigan uu dhammaaday allataa cala alinsaani xiinu min addaari lam yakun shay-an madkuuran insaanka waxaa soo maray waqti uusan shay madkuur ahayn wakti aadamba uusan jirin jirto nebi aadan aadam qof la yidhahdo isamajiinta jiri ayaa jirtay nafyigaas saas loo anfinaya jiritaankaas insaanba ayaa jirtay laakiin nafyigaas waa dhammaado kadib wujuuduu yeeshay aadam marka nafyiga la anfinayo leeya lam yakun shay-an madkuuran shay madkuura ma ahayn nafyigaas waa dhammaaday marka lagu hadlayo aayaddan aayaddan soo degtay ka horu dhammaado ka horu dhammaaday marka lamta waxaa lagu anfiyaa inta marka lagu dhawaaqayo ka hor inuu dhammaadana waa la arkaa inuu daa'im noqdana waa la arkaa laakiin lamaada waxa lagu anfiyey marka lagu dhawaaqaayo kahor inuu dhamaaday ma dhici karto oo haddaad tidhaahdo lam yaqum lamaa yaqum lamaa yaqum daydu dayd ma istaagin markaas aad dhawaaqayda kahor ma isan istaagin ah, sidaasaa nafsigu daa'imiy ma dhigi kartid lamaa yaqum daydu dayd ma istaagin uma qaama kadib uu istaagay ma dhigi kartid hadalkaaga waxaa lagu leeyahay isburina sababtoo mar alla markaa tidhahdo lamaa yaqum daydin waxaa la fahmaa saacadaas aan hadlaayo mausa istaagin haddaad tidhahdo uma qaamana markaan aan hadlaayo ka horu istaagaa lagaa fahmaa marka warkaa uu ebru noqonaya laakiin waad dhihi kartaa lam yaqum zaydun uma qaama waad dhihi kartaa zayd ma uusan istaagin kadib uu istaagay sababtoo taas isburi meehe uu noqonaa hadda ka muddo ayuu istaaga ka maqnaa oo uusan istaagin oo u fadhiyey kadib istaag la-aantu waa dhammaato waa uu istaagay macna la fahmi karu noqona macna la fahmi karu noqona axaduhaa arrimaha afarta midkeed an shayga la anfiyo bihaa lamaa lagu anfiyo mustamiru intifaa'i anfoonidiisu waa miday daa'imaydo ilaa zamanilxaali waktiga zamanulxaal zamanultakalluma loola jeedaa ilaa zamani takallum marka la hadlaayo ilaa laga soo gaaro wadalika macnahaasu muntabisu wankudehan bikhilaafi lmanfiyi kii la anfiyey khilaafkiisa bilam lam lagu anfiyey fainahu kan lam lagu anfiyey qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa mustamiran mid daa'im ah mid daa'ima inuu ahaado ayaa la arkaa oo nafigiisa uusan dhammaan wadalika kii daa'imka ahaa mislu lam mid alla waxna qalin oo kale weeye lam yaalid hadda nafigaasu yaa daa'ima hadda koor ma dhalin haddoo la jooga ma dhalin hadda kadibna dhali maa weeye waqad yakuunu nafigi inuu ahaabaa la munqadican mid dhammaaday wadaalika misaalkii hal ataa cala alinsaani qad ataa hashan bimacna qad weeye qad ataa waxaa yimi cala alinsaani insaanka korkiisa xiinun waqti waqtigoo min addahri zamanka ka mid ah waktigo lam yakun insaankiisan ahayn shay-an shay shaygoo madkuuran oo la xuso shay la sheego macnaleba mar uusan ahayn ayaa jiri jirtay shay jirada oo wujuudba leh shay wujuudbal mar uusan ahaynaa jirtay hadda wujuud la-aantaas waa dhammaad marka aayadda lagu dhawaaqaa oo aayaddu soo degayda ka hor weynu dhammaad cadamul wujuudkaas oo shay madkuuruu noqday kadib leanal macnaa macnihii annahu insaanka kaana wuxuu ahaaday bacda daalika zamankaas ka gadaal shay-an shaykoo madkuuran la sheego wa min ama wa min jli daalika wama bimacna ajli waa ku timaadaa wa min ama wa min ajli daalika macnahaas dartiis intanaca waxaa reebtoonaaday an taquula qowluka dhihidaada lamaa yaqum ma uusan istaagin uma qaama waa istaagay ad tiraahdo fasiga elbe lamaa yaquma istaagin markaa sidaa waxaa la fahmaa daqiiqada aad dhawaaqaydo istaaglaantu inay soo gaarto nafsiga soo gaaro uma qaama haddaad tiraado markaas kadib istaagay macnaheedu waxay noqona hadda kahor weli ma usan istaagin hadda kahorna waa istaagay hadalkaaguna waa iska soo horjeeda limaa liajli ma shay dartiisu u reebtoonaaday oo intana aan ku tacallujiyo fiihi fil kalaami hadalka qawlkaaga ku sugan fiihi fil qawli ku sugan oo mina tanaaqubi iska hor imaad limaa liajli maa macno darteeda warkaas u reebsoonaada qawlkaas oo ah lamaa yaqumtu maqaama qawlkaas la reebsoonaaday limaa macno dartiisuna la reebsoonaaday fiihi qawlka ku sugan oo min atanaasubi isfurin wajaasa waxaa laakiin banaan lam yaquma uusan qumin uma qaama waa qumay taasaa banaan taasaa banaan lam yaquma uusan qumin oo ma istaagin uma qaama waa quma waa istaagay taas way midda banaan sababtootan iska hor imaan meeho lam yaqum markaas tidhi laga fahmi saacaddaas aan ka hadlaayo ka horma istaagin laga fahmi ee waqti waqtiyada ka mid ah in istaagu maqnaa unbaa la fahma kadibna istaagkiyaa la hela hadaad tiraahdo warkaasi diidima wathaani macnaha labaad oo lamaa iyo lam ay isku khilaafsan yihiin anna lamaa lamaa tu'dinu waxay ogeysiineen iidaanan ogeysiin ogeysiinteesoo kaiiran fara badan bitawaquci subuuti maa ficil sugnaashadiisa shintashadiis istaqara ku sugnaaday ficilku bacdaha lamaada ka gadaas watani macnaha labaad ana lamaa lamaa tu'diru waxay ogeysiineen kaiiran iidaanan ogeysiin ogeysiintaasoo kaiiran fara badan bitawaquci subuuti maa ficil sugnaashadiisa lashinsigiis istaqara ficilku ku sugnaaday bacdaha lamaadka gadaalkeed haddii lamaa wax lagu anfiyo waxay ogeysiinay ficilka ka dambeeya wax badan in la shinsaana shinsiga macnaheeda waa la rajaynaya inuu dhaco wey in la rajaynayo ficilkaas inuu dhaco taasay tuseen wax badan ay tuseen wax badan ay tuseen dilgu yidhi maranaysan tusayna jirta wey ha hayru qaalib aysan tusayn hayru qaalib ayaysan tusayn waani macnaha labaad oo lamaadu ay leedahay oo ay ku kilaaftay lamtii ana lamaa lamaa tu'dinu waxay ogeysiineen kafiiran iidaanan ogeysiin ogeysiintoo kafiiran fara badan bitawaaquci subuuti maa ficilkii sugnaanshadiisa la shinsigiisa in la shinsanayo oo la rajaynayo ficilkii istaqara ku sugnaada bacdaha gadaalkeeda wadaalika mithaalkii naxwo lamaa yaduuquu bal iskana daaye lamaa yaduuquu gaaladi ma aysan dhadhamin cadaabi cadaabtayda cadaabi ayada takfiifa lisaga xadfayaada cadaabtayda ma aysan dhadhamin ficilka marka ka dhambe ka dambeeya lamaada oo yaduuqu ah dawqul cadaab waa la shilsanaa in gaala dhadhaminayaan inay gaala dhadhaminaydo sidaasaa la shilsana macnaha sidaasaa la rajaynayo ila aana ilaa hadda aayaddu soo degayday ma aysan degin cadaabkii ila alaana ilaa hadda laga soo gaaro lam yaduuquuhu cadaabka ma aysana degin wasawfa yaduuquunahu dibaysa ka dhadhegin doonaa ah, wasawfa yaduuquunahu dibaysa ka dhadhegin doonaa walam lam laa taqtadii keenimeen dalika tawaququ hubuuti lficli bacdaha walam lamna laa taktabii keenime daalika ey tawaquci hubuutii maa bacdaha waxaa ka dambeeya dhicidiisa in la shinsanayo ma keenay lamtu keenime walam lamna laa taktabii keenime daalika ey bitawaquci hubuuti maa bacdaha waxaa ka dambeeya inuu dhacayo in la shinsanayo la rajaynayo doontu ayagu ma tusaydo macnahaas ma tusaydo laakiin lamaadu in badan ayay tuseen in badanay tuseen dakara waxaa sheegay haadal macnaa macnahan azamaqsariyu maxamuud ibni cumar ayaa sheegay dakara waxaa sheegay haadal macnaa macnahan azamaqsariyu haye masaxa wal isticmaalu isticmaalka iyo wadawqu dhedhanka carabigaana yashhadaani bihi macnahaas ka markhaati kacayaan dhadhanka marka carabiye la dhadhamiyo iyo dowqa iyo isticmaalka carbeed labaduba waxay ka markaati kacayaan macnaha wixii maqsad sheegay inay xaqi yahay inuu macnahaas macni xaqa ahaa yahay ayay ka markaati kacayaan isticmaalka qaabka carabka u isticmaasho iyo dowqa carabiga laakiin waa inta badan lamaad markay saas tahay laakiin marmar way dhici kartaa inaan tawaquc jirin oo haddii la yidhaahdo nadina ibliisu ibliis waa shanleeyey waa boobaneeyey walamaa yanfaci nadanu walamaa yanfaci nadanu nadamkiina ma anficin hadda fiiri ficilka ka dambeeya lamaada oo cadamu nafciga ah wuquuciisa la shinsama ah. oo macnuhu ma ahan waase la shinsanaa inuu anfici doono qoomayn ah. dii la yidhaahdo lamaa yanfacin waxaad tidhi nadina ibliisu ibliis waa qoomameey nadina ibliisu ibliis waa qoomameeye waa shanlaayey walamaa yanfacin nadanu shanlaytadiisa ma anficin haddaad tidhaahdo laga fahmi maa wasatanfacu waa saanfaci doontaa laga fahmi maa ma laga fahmaayo marka waa hayru gaalibkaas taas taas waa hayru gaalib wey macnahaasu waa hayru gaalib wey waa kayru qaari wahalis macnaha sadexeeya oo lamaadu la gooni tahay oo lamta aysan lahayn ana alficla ficil yuxdatu waa la xagtaa bacdahaa lamaada gadaalkeed yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hal dakalta albalada magaaladii ma gashay fa fataquulu waxaad leedahay aarabtuhaa magaaladii waa ku dhawaaday walamaa masa gelin walanaa askul ay aheed adkusha ka xadfee waan ah. ku dhawaaday masageli way ka xadfee bixilkii ay jasminay wasalis macnaha saddexeeya oo lamaad la gooni tahay oo lamtu ay santusin canal ficila ficilka muxdatu waa la xadfaa bacdahaa lamaada ka gadaal waa la xadfaa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hal dakalta lbalada miyahu beledka ma gashay fataqulu waxaad leedahay qaarabtuhaa yaan ku dhawaaday walamaa walamaa turiidu xaale aad doonayda saas leedahay walamaa adkulaha mala gelin saasaad doonaysa walamaa adkulaha aad ila jeedaa markaasaad sidaas leedahay walaa yajuusu ma banaana qaarabtuhaa magaaladii waan ku dhowaaday walam ma banaano oo aada xagagto majzuumkii lam tuajasnayda fii nasri lkalaam shicirka waa lagu arkay lakin waa daruuratu shicr waxaas waa daruuratu shicr waraabicu macnaha afreeya oo ay la gooni tahay lamaada lamtuna aysan ku yimaan annahaa lamaada laa taktarimu lama xariirsato bixarfi shardi xarfu shardi lama xariirsato wadalika kaasuna muntabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi lam lam khilaafkeeda lamaada ma dhihi kartee lamaa in qaama lamaa inta tidhaahdo xarfu shardi ama ismu shardi ma kale adaatu shardiba lagama dabamari karo wax adaatu shardiga lagama dabamari karo mar haddaad lamaa tidhaahdo laakiin lam haddaad tidhaahdo waad ka dabamari kartaa fain lam tafcalu fiili walam tafcalu fain lam fain lam walaa taqtarimu lama xariirsato bixarfi shardi xarfu shardi lama xiriirsato wadalika macnahaasuna muntabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi lam lam khilaafkeeda xarafka shardi maaha adaatu shardi oo dhan uu kuleeyahay waxa weye sajaacidu laa taqtarinu bixarfi shardi ay biadaati shardi bal xarfu laysa bikaydi kayd maaha xarafku iyo adaatu shardi oo dhan aysan la xiriirsan waraabixu macnaha afreeya oo lamaadu la goodi tahay annahaa lamaada laa taktarin lama xariirsato bixarfi bixarfi shardi xarfu shardi lama xariirsato wadalika macnahaasuna munfabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi lam lam khilaafkeeda taqulu waxaad leedahay in lam taqum haddaadan istaagin qumtu waan istaaga in lam taqum haddaadan istaagin fiiri in lam alaleey fain lam tafcalu fain lam tafcalu daba ayadba in lam taqum haddaadan istaagin qumtu waan istaaga way la xiriirsan kartaa cidatu shardi walaa yajuusu ma banaana ilaa ilaa ila maa taqumde ila maa taqum ila maa taqum haddaadan istaagin qumtu istaaga ma banaana carabiga maana lalee carabiga maahan ila maa taqum ma banaana aljaasimu kii jasminaayey jaasimkii araabicu ee afreeyey allaam walamti laamti a dalabiyata oo dalabka loo nisbeeyey waxa weeyaan caamilka wax jasmiye afreeya oo hal ficil la jasmiyo laga jasmin waa laamta dalabka tusayda dalabkaasna waa dalabun bilficli waa dalabun bilficli hadduu kor ka ahaado oo cid hoosayda xaggeeda u soo ahaado waa amar hadduu addoommada xaggooda ka ahaado alla xaggiisa ku wajahan yahay waa ficil marka waa dalabun bilficli ficlaa lagu dalbaa laamta aljaasimu jaasimkii jaasimkii araabixu ee afreeyey allaamu waa laamtii laamta a dalabiyatu oo dalabka loo nisbeeyey wahiya laamtaasi addaalatu e waa midda tustaa cala alamri amaray tustaa wadaalika misaalkii naxwu liyunfiq ha uu ilaahay yidhi duu sacatin wusciga midka u saaxiibkaa min sacatii wuscigiisa xaggiisa wax ka bixiyo badka ilaahay u waasiciyey dhaqaalaha ilaa ilaasiiye wuscigaa xaggiisa waxa ka sadaqaysto marka waa daladay tusee liyunfir ficilkiina waa jeesiiday dalabun bilficlina weeye ficila layska dalkaaho infaaqa aw iducaai ama ducay tusee dalabkay tusee wuxuu noqonaa duco ducuu noqonaa oo addoommadu dalabkaanu ka tego alla xaggiisuu ku wajahan yahay wadaalika misaalkii liyaqdi ha xubniyo calaynaa korkeenna rabbuka rabbiga liyaqdi waa dalab fadliga laga dalbanaa marka waa duco ficilkii waa la jeesiye xadka xarfkila lagu sujiye liyaqdi yadaasaa la gooye aljaazimu jaazimkii jaazimkii alkhaamisu shaneeyey laa weeye laada aalabiyatu ee dalabka loo nisbeeyey dalabkana waa dalabu tarki waxaw dalabun bitarki ka tegidaa lagu dalba laada haddii marka tarkigaasu xagga sare ka yimaado oo addoommada uu ku wajahan yahay mahyigaa lagu magacaabaa hadduu dhanka addoommada ka ahado alle xaggiisa ku wajahan yahayna duco iyo tuugmu aa lagu magacaabaa ay jaazimu jaasimkii jaasimka alkhaamisu shaneeya laa weya leeda laada atalabiyatu dalabka loo nisbeeyey wahiyo leedaasi addaalatu waa midda tusayda calaa nahyi nahyiga wadalika misalkii naxwu laa tushrik billah ilaahay cidna ugu dari laa tushrik marka laa tushrik hadda waa jasiin ficilkii waana layka nahiyo rabbigaa ka nahiyina addoommadiisa shirkiga awi ducaai ama ducay kuse oo markaan dalabkii addoommada xaggooda ka ahaaday wadaalika misaalka naxwo laa tu'aakidnaa rabbigow hanoo qaban tu'aakid ficilki waa jasmiday waana dalab marka waa dalabun bitarki oo waxaa ilaahay laga dalbanaa tarkul tarkul tarkulmu'aakada qabashada oo hataa laysku qabto ilaahay inuu naga daayo ilaahayna waa aqbalay haadihi intaas oo lasoo sheegay khulaasat lqawli waa hadalkii faasidiisii bimeladikii laga hadlo yajzimu jazina ficlan ficil ficilkoo waaxidan keligiisa fahaadihii intaas lasoo sheego shantaa khulaasat lqawli waa hadalkii faasidiisii intii xulkaeba laga xushay maahan hadal dheer oo faahfaahsan ama wax badan laakiin waa xulkii jawaasinta oo halka ficil jaziinayday fahaadiitan khulaasatu lqowli waa hadalkii taafsiilkii xoogiisii fiina ladii kii laga hadlo yabsimu tasmina ficlan ficil ficilkoo waaxidan keligiis ah allahu subxaana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina alfad